alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jirnay tafsiiru suurati albaqara waxaynu ka bilaabaynaa in sha allahu tacaala aayadda laba boqol toddobaatan iyo afar inta aynaan aayadda laqbadeeda gelin waxaan tambiihinayaa mas'alo oo su dadka wax la weydiisto asal ahaan waa la diiday haatay ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen sida taqiyudiin ibnu taymiya raximah ullah masalat lmakhluuqi fi lasli muxarama wa inama ubixat lidaruura su-aasha makhluuq wax la weydiistaa asal ahaan waa xaaraan laakiin daruura ahaan ama ka fursan waa ayuunbaa loo banneeyaa waxaa jira saxaabada qaarkood oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu bayco kaga qaaday an laa yas'alu nnaasa shay-a inaynay asalba dadka waxba weydiisan saxaabada qaarkood buu bayco kaga qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka waxba ha weydiisanina kaana axaduhum idaa saqada minhu sawtuh laa yas'alu axada an yarfaca ilayh saxaabadii cahdiga uu sidaa kaga qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam qaarkood waxay ahaayeen iyagoo rakuubka saaran haddii jeedalkoodu ka soo dhaco qofkumay odhan jirin noo dhiib ii dhiib may odhan jirin intay soo degaan bay iyagu qaadan jireen cahdigii iyo baycadii uu nebigu ka qaaday calayhi salaatu wasalaam oofinay oofinayaan daraaddeed waata xadiidkii qabiise ay ku soo aroortay ee muslim saxiixa ku soo wariyey yaa qabiisatu ina almas'alata laa taxilu ila liaxadi halaasa in rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam qabiisow su-aashu xalaal uma aha saddex mid mooyaane cid kale uma xalaal uma aha oo uma bannaan markaasaa saddexdii nabigu taxay calayhi salaatu wasalaam su-aasha markaa in la fudaydsado ma aha oo shaxaadka ashaxaada shaxaada waa carabi ashaxaada shaxaadka dadka la shaxaadayo ama wax la weydiisanayo ma aha baab iska furan waa arrin marka hore mamnuuca weeye waxaanuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka su-aasha badan ee dadka waxweydiisadka badan aakhiro in la soo saaro iyagoo wejigoodu aan wax hiliba loo aqoon oo lafa qayaxan ay yihiin baa aakhiro la soo saari doonaa nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam marka su-aasha iyo shaxaadku baab iska furan ma aha yacni daruura waxay qofka ku kallifta mooye inuu qofku wax weydiisto maaha waa inuu su-aasha iska ilaaliyaa aad iyo aad uga taxadir bacdu ahli cilmi waxay soo geliyeen su-aasha maalmahan arrin aada u fara badan oo ah ducada dadka qaarkood ay dalbayaan ay odhanayaan qof baa iga xanuunsanaya ama sidan baa-a ah ama dhibaataa jirta ilaahay ii barya shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu yidhi waxay soo gelaysaa mas'aladii dadka wax la weydiisanaya mamnuuca ahayd ayay soo gelaysa haddii la yidhaahdo sawta saxaabada qaarkood nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka dalbeen iyadaynay badnayn oo ay ahayd axwaal naadira oo qaliila ay ahayd waxay ahlucilmiga qaarkood ay kaga jawaabeen oo shaykhulislaam ibnu taymiya kaga jawaabay qofku markuu weydiisanayo cid faadila duco ka dalbayo muraadkiisu hadduu yahay isaga markaa yacni ha kuu duceeyo oo isagu markaa waxa weeye uu ka rajaynaayo qabuulka marka isaga in laga aqbalo uu leeyahay marka adigu ii ducee ee muraad kale aanu ka lahayn waxay soo gelaysaa noocii madmuumkaa bay soo gelaysa laakiin xataa kaa laftiisu waa inuu niyoodaa dalbayaa mar markuu ka fursan waayo inuu qofkani inuu ku intifaaco walaka bimilin muraadkiisu inay taa taa ku jirto oo ducadu ka dalbaayo uga jeedo isagu inuu ajar ka helo qofkani inuu u eexaynayo sidaas yadaa la doonaayo aynay ka ahayn keliya mujarad isagu inuu dalbanayo ducada saas yadaabuu ku tawjiihiyey waxaana fiicanba sideedaba qofku inuu isagu ducaystaa fiican maa xaka jildaka mislu dufrika fatawalli anta jamiica amrik jidhkaaga uma xoqo sida gacmahaagu kuu xoqoyaanoo ciddiyahaagu ku xoqayaan haddaad qof duco ka dalabto sidaad adigu markaa ducada ugu dadaali lahayd inaad qalbiga soo xaadiriso inaad ku ilxaaxa la timaado inaad niyada soo xaadiriso inaad isu dullayso ilaahay markaad baryayso qofkan kale kollayba sidaa kuu samayn maayo kurbadu qofkay haysato ducadu ducaysto ayaa qabuulka uga dhow qof kale inuu yidhahdo ii duceeyo allah wuxuu yidhi aman yujiibu lmudara ida dacaahu wayakshifu asuu ma mid ajiibaaya ka dhibbanee dhibaataysan hadduu baryo ducadiisa aqbalaya miyuu la mid yahay kurbadana faydaya miyuu la mid yahay sidii midaan saasoo kale ahayn daawuus oo a'immadii taabiciinta ka mida ardaydii ibnu cabbaasna ka mid ahaa ayaa nin u yimi markaasuu wuxuu yidhi udcu llaaha lii fa innii mudar allah i bari mudar baan ahay oo waa dhibaataysanoo waa dhibanahay wuxuu ku yidhi haddaad mudar tahay adigaa laga aqbalaya adigu ducayso waayo allah wuxuu yidhi amman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayakshif suu xataa idiraarka markay la yimaadaan gaaladu waa laga aqbali jiray lidiraar markay kurbaysan yihiin allah isu dulleeyaan ee u tadarucaan xataa gaaladu ilahay ka aqbali jiray faida rakibuu fi lfulki dacw allaha mukhlisiina lahu ddiin falama najaahum ila albari ida hum yushrikuun markay doonyaha fuulaan dacaw allaha mukhlisiina lahu ddiin allah bay baryi jireen iyagoo ducada ilaahay u saafi yeelaya oo u barax tiraya markaasaa ilaahay kurbadii ka faydi jiro o ka aqbali jiray hadda waa gaalo xaggaad malahaaga u xumaysay waad isu tiri adiga waxba laga aqbali maayo dunuub baad u saaxiibta oo caasi baa tahay adigu ducayso ibtihaan la kaalay allah baryo ibliis buu ilaahay duca ka aqbalay rabbi fa andirnii ilaa yowmi yubcasuun qaala inaka min almundariin fa innaka min almundariin kuwa loo kaadiyaad ka mid tahay marka saas aawadeed baryadoo dadka qaarkood ay la taagan yihiin ilaahay ii barya ilaahay ii barya ilaahay ii barya war adigu ilaahay bari ilaah miyaad ka gooday ha ka dalbin dadkan adigu ilaahay bari oo allah u tadarruc oo baryadan caadada laga dhigtay ee markaysaga jamaca lagu ducaynaayo sunnadii way khilaafsan tahay jumco kastaba markaa waxaad arkaysaa masaajid kastoo lagu tukadaba intaasoo ducaa laga soo dalbanaya waana mukhaalafa lisunna sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam waa khilaafsantaha sunnada barna kagama taal axwaal naadira ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaarkood duca ka dalbeen bal intay duca ka soo dalbeenba soo tiriya imsa goor bay ahayd ya waaxwaal naadira qaliila jiddan waxaa dadka lagu tarbiyaya allah inay caabudaan ducaduna waa cibaado ay la imanayaan wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigii wuxu yidhi aniga ibarya waa idinka aqbalaya laakiin haddaad dannigaaga xumaysaad is idhahdo adiga waxba laga aqbali maayo ee wadaad doono ama jamac fara badan doono oo kuu duceeya malahaad ilaahay ka malaysanayso waad xumaysay malahaad allaha ka malaysanayso waad xumaysay allah barya iska daaya yacni markaa ducadaad dawarsanaysaan yaa marba odhanaysaa ilahay noo barya idinku ilaahay barya waa cibaado allaha ugu dhowaanaysaan haddii tadaruca iyo isdullaynta aad la timaadaan oo allah baridaan oo ducada ku ibtihaashaan allah waa idinka aqbalayaa qaala allahu tacaala aladiina yunfiquuna amwaalahum billeyli wannahaari siran waclaniyatan falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina kuwii yunfiquuna bixinayey amwaalahum xoolahooda bixinayay bileyli habeenka gudihiisa bixinaayey waannahaari iyo maalinta gudaheeda bixinayay siran wacalaaniya xaal ay sir u saaxiib yihiin iyo xaal ay muujin u saaxiib yihiin ama siran wacalaaniya calaaniya xaalay siraysanayaan iyo xaal ay muujinayaanba bixinaya xaal walba bixinaya waxaa lagu camimay xaggii zamanka iyo xaggii qaabka zamankii wuxuu u qaybsamaa habeen iyo maalin shay saddexaad oo aan labadaa ahayn oo habeenna aan ahayn maalinna aan ahayn ma taasi waa caamun fi lasmaan fi lawqaat waqtiyaday ku caamtay siran wa calaaniya waxay ku caamtay kayfiyada iyo qaabka loo bixinaayo yacni sir iyo caad si walba u bixinaayey falahum ajruhum waxaa u sugnaaday ajarkooda cinda rabbihim rabbigood agtiisu ugu sugnaaday walaa khawfun calayhim cabsigi korkooda kuma sugna walaa hum yaxzanuun iyagu ma aha qaar murugoonaya oo tiiraayoonaya ma aha marka waa ammaan ilaahay ammaanaayo mu'miniintii ku ammaanaayo waxbixinta inay wakhti walba waxbixinayaan iyagoo markaa ku doonaya raallihaanshaha ilaahay ku doonaya wax wala oo qofku bixiyana ajar buu ka helayaa aanu macsi ku bixin maalkii xalaale kasta aw liajli illaahi u bixiyo meel lagu bixin karana uu ku bixiyey ajar buu ka helayaa wax kale iska daaye waxa uu markaa reerkiisa iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa siiya laga ajar siinaya qofka hadda maaragta yacni waa inuu ixtisaaba ajar niyoodaa markuu masruufka bixinaayo ajar buu niyoonaya inuu ilaahay dartii u bixinaayo waajibkii infaaqa gudanaayo dabeedna waa laga sawaabinaya waa laga ajar siinaya ya waa laga ajar siinaya ina almuslima ida anfaqa cala ahlihi nafaqatan yaxtasibuha kanat lahu sadaqa rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixaynka hadduu ninka muslimka ahi uu siiyo ehelkiisa masruuf siiyo yaxtasibuhaa isagoo ajar niyeysanayo xaaluu ajar niyeysanaayo siiyo kaanat lahu sadaqa waxay u noqonaysaa sadaqad bay u noqonaysaa sadaqad ayay u noqonaysaa marka waa inuu marka ixtisaabaa oo ajar niyoodaa allah waxa uu yidhi aladiina ya'kuluuna ariba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabadhu shayطaanu min almas aladiina kuwii ya'kuluuna aribaa ribada cunayay waxaa loo jeedaa ribada qaadanayay cunitaankaa la sheegay oo nooc qaadashadii ka mida ah waxaase laga tilmaamayaa qaadashadii ribada la qaadanayo oo dhan baa laga tilmaamaya min baabi itlaaqi iljuz'i wa iraadati ilkulli aladiina kuwii yaakuluuna aribaa ribada qaadanayay laa yaquumuuna ma kacayaan aakhiro ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabathu ashaytaanu min almas ay ilaa ka qiyaami aladii kicistii kii kicis la mida mooyaane kici maayaan qiyaaman ka qiyaami aladii maadu mastaryo tahay yadiyo ficilka ka dambeeya master laga dhalaalinayo yatakhabadhu uu riridayey oo suuxinayay ashaytaanu shaytaanku riridayey min almasi ay min ajli ilmas yacni waali daraaddeed uu la riridayay oo min almasi lagu tacalluqsiiyo yatakhabaduhu mufasirku weji kaluu marayaa yaquumuuna inuu ku tacalluqsiinaayo dalika biannahum qaaluu inama albaycu midlu riba daalika madkuurkaa la soo sheegay oo ridista shaydaanku ridaya ah biannahum ay waaqicun ama bisababi annahum waxay ku dhacday sababta inay iyagu qaaluu yidhaahdeen markay adduunyada joogeen inama albaycu milu riba innama albaycu iibku wuxuu ahaaday oo qura milu riba ribada mid la midu ahaaday wa axalla allaahu albayca wa xarama adiba wa axalla allaahu allah waa xalaaleeyey albayca iibka ayuu xalaaleeyey wa xarama adiba ribadana waa xarimo waa xaaraantinimeeyey oo hadal cusuba allah odhanaayo ay tahay ama layahay waxay sidaa yidhaahdeen walxaal qad axalla allaahu albayca waa allah xalaaleeyey xaqiiqee bayca wa xarama ariba ribadana uu xaaraantinimeeyeysaa yidhahdeen faman jaa'ahu mawcidatun min rabbih faman ku kastoo jaa'ahu uu yimaado mawcidatun waana ay u timaaddo min rabbihi xagga rabbigii ay uga timaaddo ama mawcidadaasoo kaa'inatun min rabbihi xagga rabbigii ka ahaatay fantahaa oo ka hadhoo ka reebtooma oo iska daaya ribadii ama xalaalaysadkeedii iska daaya falahumaa salaf waxaa u sugnaaday wixii hor maray baa u sugnaaday wa amruhu ila allaah wa amruhu amarkiisuna ay amrulmuntahi ilallaahi xagga allaah ayuu ahaaday oo allah baa hadduu doonana ku sugaaya towbadda iyo intihaaga hadduu doonana yacni hufinayo oo ku celinaya xaggii ama wa amru ila allah amarkiisu xagga allah buu ahaaday oo allah baa ka cafinaya wa amruhu loo celiyo muntahiga damiirka haada muntahiga loo celiyo ama durriba kii ribada u saaxiibkaa ah loo celiyo awjuh bay sheegeen waman caada ku kastoo ku noqdo ku laabta ribadii ama xalaalaysadkeedii fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaar naarta asxaabteeda weeye naarta gelaya hum fiiha khaaliduun hum iyagu fiiha naarta gudaheeda ee khaaliduuna ku waarayaan yamxaqu allaahu riba yamxaqu allaahu allah waa baabi'inayaa waa tirtirayaa arriba ribada waa tegsiinayaa yacni maalka ribo lagu kasbanaayo waa baabi'inaya wa yurbi asadaqaat allah waa korinayaa waa siyaadinayaa sadaqaadka waa barbaarinaya wallaahu allah laa yuxibu kula kaffaarin ahiim laa yuxibu ma jecla kula kafaarin mid kastoo gaalnimo badan oo asiimin dembi badan allah ma jecla aayaadkani waxay ku saabsan yihiin oo ribaday ku saabsan yihiin ribadu waa xaaraan muxaramaadka sharciga ah ka mida oo sharciga lagu xarimay waxaana lagu xaaraantinimeeyey qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam iyo ijmaacu lmuslimiin ribadu waa xaaraan waa muxaramun bilkitaabi wa bisunnati wa biijmaaci lmuslimiin kitaabka qur'aanka lagu xarimay allah baa qur-aanka ku xaaraantinimeeyey sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam baa lagu xarimay nebiguna axaadiis fara badan ayuu ku sheegay inay ribadu xaaraan tahay muslimiintao dhan baa ku ijmaacsan oo isku waafaqsan ribadu inay xaaraan tahay waciiddo daran baa ku soo arooray ribada aakilu riba waciiddo daran baa ku soo arooray xaaraan ha ahaatee waa min kabaa'iri dunuub waayo muxaramaadku waxay u qaybsamaan kabaa'ir iyo sakhaa'ir dembiyo waaweyn iyo dembiyo sakhaa'ir ah oo yaryar ribadu waxay ka mid tahay min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn bay ka mid tahay waciidada ku soo arooray waxaa ka mid a nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu nacdalay qofka ribada cunaa iyo qofka ribada bixiyaba lacana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam aakila ariba wa muukilahu wa kaatibahu wa shaahidayhi wa qaala hum sawaa xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam wuxuu nacdaray ka ribada cuna waa ka qaato wey wa muukilahu iyo waa maxay waa ka ribada wa kaatibahu iyo ka ribada qoraya ka raaniga ribada qoraya nebigu calayhi salaatu wasalaam waa nacdalay wa shaahidayhi labada markhaatiyada ka ah ee maragga looga dhigaayo yagana nebigu waa nacdalay calayhi salaatu wasalaam waxaanu ka yidhi wa qaala hum sawaa xagga xaaraannimada intuba waa ka siman yihiin oo waxa markaa dembigaa kabiiradaabay ku wada jiraan waa isku mid wa qaala hum sawa rawahu muslim fii saxiixi min xadiisi jaabir wa kada xadiis kale oo bukhaari soo wariyey min xadiisi abi juxayfa waxaa isaguna sheegayaa lacana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam aakila riba wa muukila labada qaybooda hore uu sheegay rasuulku wuxuu nacdalay calayhi salaatu wasalaam ka ribada cunaa iyo ka ribada bixiya ahlucilmigu waxay yidhahdeen dembiga lacnadii ku timi oo sharcan la nacdalay cidda la timaada wuxuu ka mid yahay min kabaa'iri dunuub dembiyada kuwooda waaweyn buu ka mid yahay maha dembi sakiira waa dembi weyn ya dembi weyn wuxuu kaloo nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dadka ribada cunaya aakhiray la cadaabaayo oo dadkii la tusayagoo la cadaabaayo ayay ka mid ahaayeen markaasaa lagu uhi waa waa akalat riba kuwii ribada cuni jiray wey aayadda lafteedana waa laynoogu sheegay aladiina yakuluuna ariba laa yaquumuuna ila kama yaquumu aladii yatakhabadhu shaytaanu min almas waxay ahlu cilmigu yidhaahdeen qofka ribada cuna ama ribada qaata aakhire marka la soo saaro si qumaatiya uma socon karo wuu dhacdhacayaa wuu kacakufayaa marba sidii qof suuxidama qaba ayuu dhulka ka soo go-ayaa dhacayaa markaasuu haddana kacayaa markaasuu haddana dhacaya waxaa laga soo wariyey salafkii qaarkood inay yidhaahdeen dadka ribada cuna waxaa la soo saaraa iyagoo markaa calooshoodu ay ka dhigan tahay sida dumarka uur kale calooshoodu intaa ka horrayso markaasa markay is yidhahdaan socda ayaa xaggii caloosha ay u iilanayaan miisaankaay hayn kari laayihiin buq markaasay dhacayaan markaasaa dadka qaarkood ku tumanayaan oo ay marayaan dul marayaan waa calaamad dadku ku garanayaan qofkan inuu ka mid ahaa min akalati riba dadkii ribada cuni jiray inuu ka mid yahay waa calaamad lagu garana dunuubta qaarkood baa waxaa loo yeelay dadkii dembiyada ku sugnaan jiray calaamad baa loo yeelay waa sida kaballamada buriya yacni loogu yeelay aakhiro calanka loogu yeelay qofka markaa ballanfurka yaqaano ee dadka markaa ku ballanfura ee ballamada buriya ee qadrigii khiyaanada la yimaada nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam maa aakhiro in la soo saaraayo isagoo calan wata calankaasina xagga dambe ee dabadiisu ku sugan yihi markaasaa la odhay haadihi qadratu fulaan ibni fulaan haadihi qadratu fulaan ibni fulaan hebelo ina hebela ballanburintiisii weeye calan baaba u taagan ya cinda isti duburtiisaa ka taagan dadkaa ku tilmaansanaya markaasaa la garanayaa dembigiisu inuu nooca ah ahaa la garanaya kuwa ribada cuni jirayna saa si leeg baa calaamaadkaa loogu yeelaa ribada dembigeedu aad iyo aad buu weyn yahay waa xadiis nebi ku soo arooray calayhi salaatu wasalaam dirhamu riba yaakuluhu rajulu wa huwa yaclamu annahu riba ashaddu cinda allahi min sittati wa alaasiina zaniya hal dirham oo riba ah oo qof uu cuno isagoo garanaya inay ribo tahay ilaahay agtiisa waxay ka daran tahay lix iyo soddon goor oo zina ah baa halkaa dirhama ribadii ka daran lix iyo soddon goor oo zina ah ayuu ka daran xaakim wakayruhu baa soo wariyey sheekh albaanina waa saxiixinaya waa xadiis saxiixa buu odhanaya ribadu barako ma leh barakada waa laga siibaa waayo allah baa wuxuu yidhi yamxaqu allaahu alriba wa yurbi asadaqaat allah waa tirtiraya oo baabi'inaya ribada oo maalka ribada ah waxa weeye ilaahay waa baabi'inaya si kastuu farabato baaba buu ku dambaynaya barakana male wa xadiis nabiga laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam alriba wain kasurat tasiru ilaa qullin ribadu haba fara badatee yaraan bay ku dambayn doontaa yaraan ayay ku dambayn doontaa sadaqaadka allah barakaynaya ina arajula la yatasadaqu bisadaqati nin baa sadaqadaysta sadaqad sadaqaddaa markuu sadaqadaysto fayataqabbaluha allaahu biyamiinih fayurabbiiha kama yurabbii axadukum faluwahu xataa tasira misla uxud nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam nin baa sadaqad sadaqadaysta markaasaa ilaahay midigtiisa ku aqbalaa oo ku qabtaa sadaqadii markaasuu ilaahay barbaariyaa koriyaa waa loo weynayaa waa loo barbaariyaa ilaa ay noqonayso riwaayaadka qaarkood waxay sheegaysaa xataa tasira alluqmatu misla uxud ilaa hudhmada hal mar la hudhaa buurta uxud ay leekaanayso waa barakada ikhlaaskiiyo itibaacu leeyihi sadaqa ilaahay dartii loo bixinaayo maal xalaala laga bixiyey ikhlaas lagu soo saaro lagu bixiyey mawdica lagu bixiyey ay tahay meel ay ku baxayso ilaahay waa barbaarinaya waa korinaya waa weynaynayaa sadaqadaasoo wax buriya aan horraysiyo dambayso toonna loola iman marka sadaqaadku allah barbaarinaya sadaqaduna maalka ma yarayso waa farabadiisaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saxiixa maa naqasat sadaqatun min maal sadaqa maal ma nuqsaamiso sadaqa maal waxba uma dhinto maalkii way siyaadisaa waayo wax kastuu qofku bixinaayo ilaahay cawil khayr qabuu u dabamarinayaa baraka ayuu u gelinayaa waa u ziyaadinaya ribada waxaa loo qaybiyaa laba nooc riba alfadli iyo riba nasii'a loo qaybiyo riba nasii'a waa ribada amaahda ku timaada riba nasii'a la yidhaahdaa waa labada ta sii daran iyadaa iyagaa sii kala daran saas aawadee xadiiska ku soo arooray inama ariba fi nasiya iyo laa riba ila fi nasiya yacni waxaa laga tilmaamayaa daraanshaha ay sii daran tahay in lagu xasrinaaye yacni asalkii ribanimada in lagu koobaayo dhammaanteed ma aha bidaliil axaadiista kale soo aroortay riba alfadliga sugaas marka nooceeda sii daraanshaha badan ee sii xumaanshaha badan ee jurmigeedu ka sii weyn yahay ta kale ayaa lagu koobayaa laakiin asalkii ribadoo dhan in lagu wada koobayo muraadku ma aha riba ah waxay samayn jireen gaaladii carbeed inay qof amaah amaahiyaan dabeedna ay yidhaahdaan marka horeba kula shuruutamaan intaasaan ku amaahiyey masalan kun baan ku amaahiyey kun iyo boqol baad ii keenaysa qofkana waa mudaro waa dhibaataysan yahi oo lacagtu u baahan yahi dulsaar baa saaran ama marka hore odhanayaa intaa ku bixi haddaad intaa ku bixin waydo waxaa kugu kordhaaya wakhti kastaba intaasaa kuu kordhaya ama ha la yidhaha bishiiba ama ha la yidhaha sanadkiiba ama intii la doono muddada ha laga dhigo marka dulsaarka waxa la yidhaahdo ama dheef kororka waa riba nasi'a wey laa taakulu riba adcaafa mudaacafa yacni labalaabyada ribada ee la diidaayo in la cunaa waa min baabi altansiis cala bacdi afraadi alcaam afraaddii caamka wax ka mid ah xukunkii lagu nasgaraynayaa xukun waafaqaya xukunkii caamka oo laa yukhasis kaasina wax ma khasiso marka ma aha nooca la diidayaa inuu kaasoo keliya yahay haddayna adcaafan mudaacafa aynay ahayn laakiin dulsaar ku jiro waxay noqonaysaa muxarama midaan bannaanayn bay noqonaysa dulsaarka ama dheef kororka baananku ay isticmaalaan waa riba nasia wey waa ribada amaahda ama deynta ku timaada wakadaa dayn kasta oo manfaco qofka u soo jiidaysa oo manfaco uu ka helayo ziyaado ah oo dunyawi ah uu ka helayo waxay noqonaysaa riba culammadu qaacid waxay yidhaahdaan isla ogol yihiinna ijmaac ay tahay biijmaaci alculamaa kullu qardin jara manfacatan fahuwa riba amaah kasta oo manfaco jiiddaa manfaco sababtaa riba weeyi xadiisnima waa loo soo wariyay laakiin xadiisku ma asixin lakiin waa ijmaac ijmaacuna waa xuja sharciya ijmaacu xujo sharciya weeye waa daliilun binafsi ijmaacu sidiisuu xujo u yahay oo daliil u yahay adilaanu leeyahay ijmaaca culammadu inuu xujo yahay waayo waa sabiilu lmuuminiinkii wayatabic gayra sabiili lmu'miniin nuwallihi maa tawalla wa nuslihi jahannam laa tajtamicu ummatii cala dalaala waataa xadiis nabiga laga soo wariyey calayhi salaatu wasalaam laa tazaalu taa'ifatu min ummatii aahiriina cala alxaqi laa yadurhum man khadalahum wala man khaalafahum xataa yaatiya amru llahi wahum calaa dalik sida xadiiska mutawaatirkii uu ku yimi kama baxayso kama zuulaysaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam koox ummaddayda ka inay xaqa ku sugan yihiin ay marka khaalib ku yihiin ama loogu gargaarayo laa yadurhum man khadalahum wala man khaalafahum xataa yaatiya amrullahi wahum calaa dalik wajiga looga dariishanayaa ijmaaca waxay tahay haddii culammadii marka ay mas'ale ku ijmaacaan daa'ifadii muxiqada ahayd meeday laabudda waa inay mujmiciinta ku jiraan mujmiciinta waa inay ku jiraan waayo ma dhici karto xaqu inuu culammado dhan wada seego ma dhici karto oo xaqana jahalo hayso dad jaahiliin aan cilmi lahayn xaqa inay hayaan oo culammadii dhammaantood xaqu wada seegaa wax suuragala maaha caamadu waa tabac lilculamaa laakiin waxa weeye in la yidhaahdo yani xaqii culammada wada seegaya wax dhici kara ma ta kale allah wuxuu yidhi fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddaad shay isku khilaaftaan allah iyo rasuulkiisa u celiya shardigu muxuu faa'iideynayaa mafhuumu shardi haddaad iswaafaqdaan raaca maxaa loogu xidhay haddii mar layba loo celinaayo haddii la iswaafaqa iyo haddii la iskhilaafoba kitaab iyo sunno loo celinaayo waxaa laga qaadanaya bay culamadu yidhaahdeen haddii la ysku waafaqo oo masalada tanaasucaanu ka jirin iyo ikhtilaaf wama ikhtalaftum fiihi min fa xukmu ila allah ee ijmaac ay noqoto in waxa weeye yadu xaq ay tahay oo marka waxa weeye sideeda loogu camal falay haakada ribada waxaa ka mida nooca labaad ee la yidhahdo riba alfadli ayaa ka mida ribada riba alfadli la yidhaahdo waxaa nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam ashyaada qaarkood inuu galo sida xadiiska nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aldahabu bildahabi walfidatu bilfidati walburu bilburi walshaciiru bilshaciiri waltamru biltamri walmilxu bilmilxi mislan bimili sawaan bisawa yadan biyad faida ikhtalafat hadihi alasnaafu fabicuu kayfa shi'tum ida kana yadan biyad xadiiska muslim saxiixa soo wariyey wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam haddii dahab dahab lagu iibinaayo ama fidda fidda lagu iibinaayo ama sarreen sarreen lagu iibinaayo waalburu bilburi burri waa sarreenka sarreen sarreen lagu iibinaayo ama heed heed lagu iibinaayo washaciru bishaciir ama timir timir lagu iibinaayo ama milix milix lagu iibinayo waa lix nooc mislan bimislin yacni markaa ti eh, iibinta la ysku iibinayaa waxay dhacaysaa xaalay markaa mutamaasilan yihiin oo isleeg yihiin xaalay siman yihiin xaalay markaa yihiin markaa eh, labadaba markaa mid qabdi lagu sameeyey oo maqbuudayni ay yihiin taqaabudkiina dhacay xaalay sidaa yihiin bay dhacaysa waa inay isla ekaadaan waana inay labaduba naqad ahaadaan faida ikhtalafat hadi alasnaafu fabiicuu kayfa shi'tum ida kaana yadan biyad hadday noocyadaasi iskhilaafaan sidaa doontaan u iibiyaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marba hadday tahay gacan ka gacan ay tahay oo bimacnaa haddaad tihiin qaar taqaabudkii sameeyo gacantu hooyo iidhib ay tahay ya aan wax dayni jiraynin dembi kuma qabtaan culammadu waxay isla ogol yihiin lixdan nooc laba iyo afar inay kale yihiin labana waa isku cillo yacni sababta loo xaaraantinimeeyey waa sabab qura laba ahaan afarna waa isku cillo iyaguna waa isku sabab dahabkiiyo fidadu gees bay isu raacayaan cillat ribaa way ka siman yihiin waa isku cillo cilo waaxida afarta noocee kale waa burka iyo shaciirka iyo timirta iyo milixda iyaguna waa isku cillo lixdu isku wada cillo maaha laba iyo afar bay isu raacayaan afarna waa gaar waa cillo waaxida labana waa gaar waa cillo waaxida jamaahiiru ahlicilmina waxay qabaan salafan wa khalafan inayn lixdan nooc ku gaar ahayn bay qabaan ee xukunku intan ka waasacsan yahay qolo daahiriye la yidhaahdo ayaa waxay yidhahdeen may lixdaa nasku ku soo arooray waxaan ahayn oo ribal fadli gashaaba maba jirta yidhahdeen wixii kale waa maskuutu canhu wamaa kaana rabbuka nasiya saas aawadeed waxay noqonaysaa wixii kale ilxaaqa la ilxaaqinayaa midaan marka waxa weeye daliil lahayn bu yidhahda oo naskiga daliilka khilaafsan laakiin intaan daahiriya soo bixin culammada islaamku waxay ku ijmaacsanaayeen oo ku kulansanaayeen inaan xukunkani lixdan sinfi ku gaar ahayn marka qowlkoodu waa marduudun bilijmaaci alladii sabaqahum ijmaacii ka horreeyaa lagu radinayo saas aawadeed inay jamaacada raacaan ayaa laasimku yahay cidlo inay u faquuqmaan saxdu maaha aljamaacatu raxma waalfurqatu cadaab waman shadda shadda fi nnaar alcallaama maxamed alamin ashinqiiti baxsigiisa isbaatu alqiyaasi calaa munkiriih oo irtijaali u yani markaa uu u ilqeeyey tafsiirka markuu ka dhigaayo maslu nabawiga wuxuu ku radiyey raddi cajiib uu ku radiyey ya weliba baxsi irtijaali u ahaa oo sheekhu waxbana aanu u qornayn qoraalna aan ahayn laakiin ilqayntii darsiga uu ilqaynaayey ayuu wuxuu ku keenay wax la yaab leh ya yacni shaksi kastoo caalimi wuxuu la yaabaayo ayuu keenay ou tilmaamayo daahirka nusuusta waxaati daahirkan raacaaye daahirka nusuusta ma a'imada u dhow mise u dhow waxa uu keenay wax aad u badan ariib waxa ah sheikha laftiisaa la dhegaysiiyey baxsigii markaa uu ilqeeyey shariidkii oo umm musajal ah bacda sana sanno dabadeed baa la dhegeysan markaasuu wuxuu yidhi haddaydan idhegaysiin lahayd isma odhan kareen qof baa irtijaal waxaasoo dhan ku keeni kari lahaa isma odhan kareen isagii baa la yaabay waa sana waaxida dabadeed wuxuu keenay nusuusaha kale tilmaamayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ashyaadan sheegay wax ka mida inuu yidhi wakadalika almiisaan waxaa la miisaamana waa saas oo kale oo saxiixa ku sugan saxiixyaday ku timi nabigu yihi wakadalika almiisaan mawsuunka la miisaamaana waa saas oo kale wuxuu keenay xadiiska ibnu xibbaan ee tilmaamaya wakadalika kullu maa yukaal wa yuusan uu isagana odhanaayo waa saalixu lilixtijaaji saasoo kale u ahaaday wax kastoo la kaylo la beegaa ama la miisaamaa wuxuu keenay wax kastoo laga aamusaa inaanay wadaa markaa cafwi wada ahayn oo ay jiraan mafhuum muwaafaqa ay jirto ay jirto wax markaa xukunka uga awlaysan waxa la sheegay ay jirto wax kala siman xukunka waxa la sheegay waa amsilo badan oo iyadana ka tusaaleeyey waa loo noqon karaa isbaatu alqiyaas cala munkiriin calaa kulli xaal culamadu waxay isla ogol yihiin ashyaadan xukunku inaanu ku gaar ahayn laakiin waxay isku khilaafeen yani marka ashyaada la ilxaaqinayo qaar cilladu waa tucmi xataa cillada lafteeda waa kala hadlay oo waxa weeye marka uu yidhi ibnu xasmi wuxuu yidhi hadday xaq ahaan lahayd cilladay isku waafiqi lahaayeen qolaa tidhi cilladii waa tucmi qolaa tidhi cilladii waa kayl qolaa tidhi cilladu waa ikhtiyaat iyo iddikhaar hadday xaq ahaa way iswaafiqi lahaa bay yidhahdeen hadduu xaq ahaan lahaa way iswaafiqi lahaa dabeedna wuxuu yidhi imaamu shaafici markuu yidhi cilladu waa tucmiga wuxuu cuskanayaa xadiiska muslim saxiixa ku soo wariyey alطacaamu biacaami mislan bimislin daahirka naska ma isagaa u dhow mise adaa u dhow ile nebigu alطacaamu biacaami buu yidhi haddii cunto cunto lagu iibinayey cilladu waa kayl culamada tidhi wakadalika kullu maa yukaalu wa yuusanu buu cuskanayaa daahirka naska maadaa u dhow mise isagaa u dhow ashyaa badan ayuu markaa soo arooriyey laakiin misaallo ayaan ka bixiyey almuhim ashyaada iyo wixii la ilxaaqinayo taxqiiqa hadda markaysaga yacni cilladama waxaa raajixa ah inay kayl tahay sida xanaabiladu tidhi mise cilladu inay tucmi tahay sida shaaficiyadu tidhi mise cilladu inay ikhtiyaad iyo iddikhaar tahay sida maalikiyadu tidhi yacni waxa weeye hadda taas taxqiiqeeda waxba ku dheeraan mayno laakiin waxaynu tilmaamaynaa calaa kulli xaal asnaaftan xukunku inaanu ku gaar ahayn ee ribalfadli ashyaa kalena ay gelayaan waxyaalaha qaarkoodna way iswaafaqayaanoo ashyaada qaar baa makiilna noqonaya matcuumna noqonaya mukhtaat iddikhaar aqbalayana noqonaya oo inta mid walba ku rumoobaya ashyaada qaarkoodna way ku kala gaar noqonayaan haakada marka marka la ysku iibinaayo mid walba kala nooca lagu iibinaayo la magaca ah laba shartaa loo shardinaya labadaa sharti waa maxay dahab baa dahab lagu iibinayaa ama fida fida lagu iibinayaa ama sareen baa sarreen lagu iibinayaa ama heed baa heed lagu iibinayaa ama timir baa timir lagu iibinayaa ama milix baa milix lagu iibinayaa walow haba kala wanaagsanaadaan oo ha la tanna waa noocan waa wanaagsan tahay noocanna waa laga wanaagsan yahay kay ah noqoto caynka haddii yaga cayntooda la ysku iiminaayo laba shardi waa in laga helaa labadaa shardi waa maxay mislan bimislin waa inay markaa isku mid noqdaan oo isla ekaadaan ziyaado kala yeelan waa shardi haddii la kala badiyo ay ziyaado kala yeeshaan ribay noqonaysa isku wasni waa inay noqdaan haddii la miisaamaayo isku kayl waa inay noqdaan isku beeg noqdaan haddii la beegaayo waa inay isla ekaadaan shardiga labaad waa inuu noqdaa yaddan biyad naqad waa inay noqotaa amaahi aynay soo gelin haddii wax ka mida amaahi soo gasho waxay noqonaysaa riba labadaa shardi waa in laga wada helaa isleekaanshaha isleekaanayaana waa inay tahay mid la hubo haddii laga shakiyo isleekaanshahooda ama la garan waayo isleekaanshahooda ribay noqonaysa qaacid culammadu waxay yidhahdaan aljahlu bitasaawi kaalcilmi biatafaadul waa qaacida fiqhiya aljahlu bitasaawi kaalcilmi bitafaadul labada shay in la ogaan waayo la garan waayo inay isla eg yihiin waxay la mid tahay in la og yahay inay kala badan yihiin masale waxaa laga shakiyey isleekaanshahooda waxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa waayo shardigay ku bannaanaanaysayba wuxuu ahaa in la ogaado inay isla eg yihiin haddaan la taxaquqin oo la xaqiiqsan inay isla eg yihiin waxay la mid tahay shardiga xaasil ma aha shardigu ku banaanaan lahaa lama hayo aljahlu bitasaawi kaalcilmi bitafaadul in la garan waayo inay isleeg yihiin ama laga shakiyo inay isleeg yihiin waxay la mid tahay in la og yahay inay kala badan yihiin waayahay haddii la yidhahdo sawta bayculcaraaya la banneeyey iyadoo kharsi lagu samaynaayo bayculcaraaya waxay ahayd rukhso nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam oo dadka qaarkood oo rutabka aan haysanin lacag ay ku iibsadaanna aan haysan ayaa waxaa loo ruqseeyey wixii khamsata awsuq ka yar shan awrar shan awr waxay qaadaan wixii ka yar inay timir ku beddelan karaan iyadoo kharsi lagu sameeyey oo la qiyaasay waxaa la odhanayaa taasi waa rukso xadiiska laftiisuna waa sheegaya rakhasa fi lcaraaya shay xaaraanaanu nebigu markaa wax ka mida ruqseeyoo baneeyey intaasi waa in laga reebay waa ruqsa sharciya waa ruqsa sharciya wixii kale waxay ku baaqi tahay xurmadii iyo diidmadii bay ku baaqi tahay laakiin qadarka laga reebay maadaama sharcan nas laga reebay waa ka hadhaysaa wixii kale waxay noqonaysaa xukunku inuu itlaaqiisi yahay haddii amaahda wax ka mida qadar ka midii soo gasho oo masalan kale badankii waa la bixiyey in ka mid mida ayaa la yidhi dib baa lagaa siinaya waxay noqonaysaa ribay noqotay ma ansaxayso waa in naqad dhammaystiran kulligii la wada bixiya aan waxba laysku yeelan la kala tagaa yadaan shay la yskagala hayn labadaa shardi waxaa loo shardinayaa labada shay ee isku midka ah, ee ribowiga ah ee isku magaca marka laysku iibinayo waa sida shaciir iyo shaciir baa la ysku iibinaya waa sida bur iyo bur baa la ysku iibinaya waa sida timir iyo timir baa la ysku iibinaya waa inay isleekaadaan isku miisaan noqdaan mar labaadkana waa inay naqad wada noqdaan hadday kale wanaagsan yihiin ka warran hadday kale wanaagsan iyaga ha isku iibinin lacag ku iibso yacni markaa timirta tacaamidaad hayso lacag ku iibi dabeedna timirta wanaagsan waxay kaaga goyso lacagtaa ku iibso nebigaana sidaa yidhi calayhi salaatu wasalaam timir baa loo keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam akullu tamri khaybara milu haada akullu tamri khaybara mislu haada timirta khaybar oo dhani ma noocan bay wada tahay ma wada sidan ba mayaa lagu yidhi saacatan ka mida waxaannu ku iibsannaa laba saac oo tan kale ka mid a markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam awah caynu riba ka taga buu yidhi taa iska daaya laba timirood baa la isku iibinaya midna waa mid caami ah midna waa mid markaa timir fiican oo wanaagsan marka laba laab baa la ysugu iibinaya ama saddex laab baa la ysugu iibinaya saacatan baa laba saaco ta kalea lagu iibinayaa ama saacatan baa saddex saacoo kale a lagu iibaya aw caynu riba buui waa ribada lafteedii ya bici ljamca bidaraahimi uma btac bidaraahimi janiiban aw kama qaala sal allahu aleyh wasalam wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam timirta caamida ah dirhamma ku iibi oo lacag siiso dabeedee dirhamadaasi waxay kaaga goyso timirta janiibka ahe wanaagsan waxay kaaga jarto ku iibso waxyeelo sharcigaa lagu baneeyey xeelad lagu baneeyey sharciga wey laakiin labadii marka la ysku iibinayo ziyaado loo kala yeelo waxaa nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inay tahay ribada lafteedii inay tahay walow haba kala fiicnaadaan labada noocee la ysku iibinayaa hadday yihiin laba aan isku magac ahayna kala magac ah laakiin isku cillo ah u fiirsanba labada la isku iibinayaa isku magac ma aha sida dahab iyo dahab ma aha sida fidda iyo fidda ma aha sida timir iyo timir ma aha ya waa kala magac burri iyo shaciir baa la isku iibinayaa ama timir iyo shaciir baa la ysku iibinayaa labaduba waa ribowi labadubana waa isku cillo waa isku cillo maxaa loo jeedaa afartii nooc ee cillada isku raacayay ka mid yihiin ama labadii nooce cillada isku raacayee dahabkiiyo fidaday ka mid yihiin wa innaga nidhi labana waa la israaciyaa afarna gaar baa la isu raaciya markay isku mid yihiin oo isku jinsi yihiin oo isku magac yihiin laba shardaa loo shardinaya markay kale magac yihiin laakiin isku cillo yihiin marka hal shardaa loo shardinaya maxaynu nidhi yani waa laba shay oo ribowi ah laakiin cilatu riba bay ka midaysan yihiin laakiin waa kala magac waa shaciir iyo timir atamru iyo ashaciir waa laba sinfi oo kala duwan laakiin isku cilla yihiin ciladu ma kala duwana ciladu ama waa wada ducmi ama waa wada kayl waa isku cillo waa cilla waaxida idan waxa wey hal shartaa loo shardinaya markaa faida ikhtalafat hadi alasnaafu fabiicuu kayfa shi'tum ida kaana yadan biyad xadiiskan saxiixa sheegaya hadday sinfiyadaasi kala duwanaadaan culammadu waxay yidhaahdeen laakiin cillada ribada ay isku midka yihiin waa qayd culammadu isla ogol yihiin hal shartaa loo shardinaya faida ikhtalafat hadi alasnaafu fabiicuu kayfa shi'tum iida kaana yadan biyad sinfiyadaasi hadday kala duwanaadaan sidaa doontaan isugu iibiya hadday naqad noqonayaan oo yadan biyad ay noqonayaan yadan biyad ay noqonayaan qaydkan xaggee laga keenay isku cillo yihiin qaydkan isku cillo yihiin culammada ku kulansan waa ijmaac ijmaacuna waa xuja sharciya waa soo sheegnay ta kale adilada waxaa lagu hayaa in lacag lagu iibsan karo raashinka lana amaahan karo culamadana wax diiday ma jiraan waana dhici jirtay wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam haddii lacagta iyo raashinka ay noqonayso yadan biyad inay sharti tahayna lama amaahan kareen raashinkaada mahanayso maadaa mahan karteen ribaad ku jirtaa waa lagu odhan lahaa ya marka saas aawadeed lacagtu fidada iyo dahabka cilladoodu waa gaar yaga marka la ysku iibinaayo fida iyo lacag la ysku iibinaayo yacni eh, dahab iyo lacag marka la isku iibi dahab iyo fido marka la ysku iibinaayo waxaa la rabaa faida ikhtalafat hadihi alasnaafu fabiicuu kayfa shi'tum ida kaana yadan biyad dahabkii ma amaahan kartid haddaad ku iibinayso lacag amaahi kuma bannaana laakiin haddaad raashin ku iibinayso aa tiraa intaasoo yacni markaa raashinaan kaaga iibsanayaa way bannaan tahay sida lacagtaba markaad raashinka ugu iibinayso aadu amaahan karto haddaad raashin ku iibsaday lacagtii marka calaa kulli xaal yani hadday eh, kala cillo noqdaan labaduba ribowi hadday yihiin ay kala cillo yihiin sidii la doonaa la ysugu iban karaa ama taqaabud ha noqoto ama dayn ha noqoto tamaasul ha noqoto ama ha kala badnaato laakiin hadday isku magac yihiin waa in markaa taqaabudna jira iyo dembiyeed ay isla la ekaadaan hadday isku magac yihiin haddii magacu kala duwan yahay laakiin isku cillo yihiinna hal shardaa la shardinayaa kala badnaanshaha iyo isleekaanshaha sidii la doonaa la isugu iibin karaa waa inay isleekaadaan shardi maaha masalan waxaad isku iibinaysaa heed iyo timir inay isleekaadaan shardi maaha sareen iyo heed baad isku iibinaysaa inay isleekaadaan shardi maaha bariis iyo hadhuudh baad isku iibinaysaa waa kala magac inay isleekaadaan shardi maaha laakiin maxaa shardi ah yacani cilladay iskaga mid yihiin mar hadday cilladay iskaga mid ka yihiin ida kaana yadan biyad fabiicuu kayfa shi'tum ida kaana yadan biyad xadiis kale wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo saxiixa ku sugan faman zaada aw istazaada faqad arba faman zaada aw istazaada faqad arba kii markaa badiya oo dheeraad markaa mid u yeela labadii shay ee isku nooca ahaa isku magaca ahaa ee ribowiga ama ziyaado dalbaa riba ayuu galay oo ku dhacay ribuugaloo ku dhacay marka calaa kulli xaal taasna saas baa laga tilmaamaya waayahay ribada akliga la cunayo keliya la diidi maayo macaamilka lagu macaamilayo o dhan baa la diidaya hadduu cuno iyo haddaanu cunina sida kale ugu intifaacaa waa isku xukum farqina ma kordha anuguma cunina guryaan ku dhistay inuu yidhaahdo ama anigu ma cunanaya dhar baan ku iibsaday waciidka kama badbaadinayso ka cunaya iyo ka xidhanaya iyo ka ku intifaacaya dhammaan waa isku wada xukun lacnaduna waa ku dhacaysaa waciidka waa wuxuu ku sugan yahay waciidka ayuu ku eh, jiraa kuwa loo goodiyay allah waxau yidhi aladiina yaakuluuna aribaa kuwa ribada qaadanaya cunayaa la yidhi laakiin sida mufasirka ba aragtaan wuxuu ku fasiray yaakhuduunahu yakhuduunahu wuxuu ku fasirayaa waa min baabi itlaaqi iljuzi wa iraadati ilkulli shay ka mida anwaacdi intifaaca iyo awjuhdi intifaaca wax ka mida la sheegay kulligii baana loo jeedaa oo farqiguma dhexeeyo haddii si kale loogu intifaaciyo haddii la cuno wax farqiga udhexeeyaa ma jiro laa farqa bayna dalik bayna daa wa daak ya wax farqiga udhexeeya ma jiro marka waxay noqonaysaa noocii mafhuum muwaafaqahay noqonaysa culamada qaarna waxay min qabiili manduuq bay noqonaysaa culamada qaarna qiyaas yacni markaa jeli ayay ku tilmaamayaan waa xuja cinda aljamiic marka laga reebo qowlka xaadiska ee daahiriyada marka laga reebo waa xuja cinda aljamiic iyaguna waa masbuuquuna bilijmac ijmac baa lagala hormaray qowlkoodu salaf ma leh iyaaka wa laysa laka fiiha iimaan waxaan kaaga digayaabaa imaam axmed ibnu xambal u ihi imaam u lahayn waayo diintu waa itibaac maha ibtidaac iyo ikhtirac maaha ikhtiraac iyo ibtidaac maaha aladiina yakuluuna riba alladiina kuwii ya'kuluuna cunayey bimacnaa qaadanayey alriba ribada ya'khuduunahu qaadanayey wa huwa fi lmucaamalati binuquudi walmaطcuumaati fi alqadri walajal wa huwa ribadu aziyaadatu fi lmucaamala waa mucaamaladii dheeraad lagula yimaado binuquudi lacag la kordhinaayo waalmaطcuumaati waxyaalo la cunaayo la kordhinaayo fi lqadri xagga qadarka bimacnaa qiyaasta yani markaa dheeraad lagu samaynayo oo in dheeraada lagu daraayo ay dheeraad kale yeelanayaan aw ilajal ama xagga muddada yacni qadar eh, ziyaado ayaa lagu samaynayaa ajalkii ima an taqdi wa ima an turbii bay odhan jireen yacni gaaladii carbeed ama daynta waa inaad ii guddaa ama waa inaad ziyaadisaa ima an taqdii wa ima an turbi in ziyaado igu dar haddii kale hadda isii sidaasa inay ku labanlaabmi jirto laa yaquumuuna ma kacayaan min qubuurihim xabaalahooda ka kici maayaan ilaa qiyaaman kicis mooyaane kamaa yaquumu aladii ay ka qiyaami aladii la mida kicista kii yatakhabaduhu u riridaayey yasracuhu uu suuxinayay ashayaanu shaytaanka suuxinayay aayaddani waxay daliil u tahay shaydaanku dadka inuu dureeyo oo suuxiyo sidaas aawadeed caqlaaniyiinta qaarkooda casrigan ku sugan baa inkiray oo yidhi shaydaanku inuu dadka dureeyo oo suuxiya ma jirto wa hada mukhaalifun lilnas eh, mukhaalifun lilaaya aayadda khilaafsanta inuu shaydaanka dadka rido oo suuxiyo oo dadka qaarkood dureeyo ayaa aayaddu sheegaysa sida xiska iyo waaqacba lagu ogaaday ayaa markaa daliilka iyo aayadduna u sheegaysa laa yaquumuuna ma kacayaan min qubuurihim xabaalahooda kama kacaya ilaa qiyaaman kicis mooyaane kamaa yaquumu ay ka qiyaami ladii kicistii kii lamidaa yatakhabadhu uu riridaayey yasracuhu uu suuxinayey raadu way kor dhigan tahay ashaytaanu shaytaanku suuxinayey min almasi ay min ajli lmasi waa li daraaddeed uu u suuxinaayo min almasiga waa ysku khilaafay meesha uu ku tacalluqaayo abulbaqaa alcukbari iyo jalaaldiin asiyuuti oo ku raacay waxay yidhahdeen wuxuu ku tacalluqayaa yaquumuuna mutacalliqun biyaquumuuna marka macnuhu wuxuu dhacayaa laa yaquumuuna min qubuurihim min almasi ila kama yaquumu aladii yatakhabadhu shaytaan kama kacayaan xabaalahooda waa li daraaddeed bimacnaa xaalad waa li shabbahaysa daraaddeed xabaalahooda kama kacayaan marka bacsiga min almasina waxaa loo jeeda waa li dhaba lagama tilmaamaye wa xaala tashbahu almas xaalad waa li shabbahaysa daraaddeed ugama kacayaan xabaalahooda ila qiyaaman ka qiyaami aladii yatakhabadhu ashaytaan kicis la mida mooyaane kicista kii shaydaanku ridaayo ee suuxinaayo calaa hada waxay noqonaysaa min almasi in yaquumuuna ay ku tacalluqdo inkastoo wejiga caynkaasa abu xayaan alandalusi aada u radiyey laba wejina ku radiyey oo yidhi waxa bacda ilaa dhacaa qabla ilaa kuma tacalluqaan waa ta kale macno ahaanna waxa waxaweeye taasi yacni waxa weeye sida kalea ka ansabsan laba weji kale culammadu mareen in yaquum yaquumbay ku tacalluqdaa la yidhahdo iyo takhabadhu bay ku tacalluqdaa mufasiriinta qaarkoodna labada weji kale ku gaabsadeen qaarna saddexdaba waa sheegeen asamiin alxalabina saddexe wejiba waa sheegeen shiikhiisiyo abu xayaan ana xoogaa waa yaro tacaqubo wuxuu yidhi waa suuroobi kartaayo yacni sidaasi waa sida qaalibka uu sheegay waxaa ilaada ka dambeeya waxa ilaada ka horreeya inaynu ku tacalluqin laakiin jaarkiiyo majruurka yutawasacu fiihima maa laa yutawasacu fii hayrihima hmm, taka wejiga kale lafteedana waa ka jawaabay waayahay min almasi ay min aljunuuni bihim waalida yaga ku sugan yacni markaa aawadeed aynay la kacay aljunuun ilkaa'ini bihim ay biladiina ya'kuluuna riba waa li xaqiiqiyan lagama tilmaamaya waxaa laga tilmaamaya waxaa haleelaysa min ajli xaalatin taxsulu lahum tashbahu ljunuun xaalad markaa waalida shabahaysa ayaa u sugnaanaysa xaalada ay kacayaan dabeedna way markaysaa kaca kufayaan way dhacdhacayaan si dad markaa suuxdima qaba waa ciqaab lagu ciqaabaayo dadkuna ku aqoonsanaya sida kale markaynu fasirano waxay noqonaysaa laa yaquumuuna ma kacayaan min qubuurihim xabaalahooda ka kici maayaan ilaa qiyaaman kicis mooyaane kamaa yaquumu ay ka qiyaami ladii kicistii kii la mida maadani waa masdariye bacd yidhi mawsuula waa jirtaa lakin waa daciif ka qiyaami ladii kicista kii la mida yatakhabadhu uu riridaayo suuxinaya ashaytaanu shaytaanku min almasi ay min ajli iljunuun waa li daraaddeed uu la riridaayo dalika mutacalliqun biyaquumuuna waa horeynu sheegay daalika kaa la soo sheegay alladii nazala bihim kaa ku soo degay oo aynay saa u dhaadhacayaan aakhiro aynay saan si xumaantii u kici karin biannahum ay waaqicun ama xaasilun biannahum bisababi annahum waxay ku dhacday sababta inay iyagu qaaluu yidhaahdeen inama albaycu milu riba baycu wuxuu ahaaday oo qura milu riba ribada mid la mid ahaaday fi ljawaazi xagga bannaanaanshuu kala mid ahaada yacnii ribadii way xalaashanayaan kaannahu ribadu asalkii tahay baycuna yahay maqiiskii looga qiyaasanayo asalka laga qiyaasanayaana uu yahay ribada wa hada min cagsi tashbiihi mubaalaga waa yani markaa tashbiiha lidkiisii wey sidii waxa weeye asaalata wax loo shabihi jiray shayga la garanaayo dee xalaalnimadiisa ayaa lagu shabbahaa shay kale la yidhaahdaa waxa weeye xalaalnimada waa kala mid marka halkay odhan lahaayeen sida iyagu u wataan ribadu waa xalaal ay odhan lahaayeen gaaladu sida baycu xalaal u yahaa ribaduna xalaal u tahay bay ku xeel dheeraadeen markaasaa waxay yidhaahdeen kaannahu ribadu asal tahay baycu wuxuu xalaal u yahay sida ribadu xalaal u tahay tashbiih maqluub baa la yidhahdaa tashbiih la dabagediyey noocaasaa la yidhahda fa qaala tacaala allah wuxuu yidhi mubaalaqatan mubaalaqa daraaddeed buu saa wili wa hada min caksi tashbiihi mubaalaqatan mubaalaqa daraaddeed kuxeeldheeraansho daraaddeed kaannahu ribadu asalka tahay faqaala tacaala allah waxa uhi raddan calayhim raddii uu ku radinaayo wa axala allaahu allah waa xalaaleeyey albayca iibka wa xarama ribadana waa xaaraantinimay baycana waa faman jaa'ahu ku kastuu u yimaado balaqahu uu soo gaadho mawcidatun waana ay soo gaadho wacdun waa masarkii waana ay soo gaadho min rabbihi xagga rabbigii ka soo gaadho fantaha ka reebtooma oo iska daayo can aklihi ribada cunista uu cunaayo ee qaadashadu qaadanayo falahu maa salaf waxaa u sugnaaday wixii hormaray qabla nahyi nahyiga ka hor wixii hormaraa u sugnaaday oo macaamilkii ribe uu ku macaamili jiray intaan la xaaraantinimayn soo celi lagu odhan maayo laa yustaraddu minhu lagama soo celinaayo waayo qabla taxriim bay ahayd wa amruhu arrinkiisuna fi lcafwi canhu cafinta la cafinaayo ilallaahi xagga allah buu ahaa waman caada ku kastoo ku noqda ilaa aklihi cunista uu cunaayo ribada mushabbihan lahu bilbayci xaalu bayca ku shabahayo filxilli xagga xalaalnimada kaga shabahayo ribadii xalaashanayo fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum iyagu fiiha naarta gudaheeday yihiin khaaliduuna qaar ku waaraayo halkaa kolley waxbaynu uga yara noqonaynaa insha allahu tacaala oo yaro tawdiix u baahan istixlaalka ay ribada xalaashanayeen iyo sida marka ay u tahay iyo waman caada in istixlaalka laga tilmaamaayo halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk